بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna ma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله bab إذا أqبل أqبل جميعا وإذا أdبر أdبر جميعا wuxuu ku saabsan yahay idaa aqbala marka uu qofka wax qaabilayo aqbala waa qaabilaya jamiican xaalu yahay dhammaantiis wa idaa adbara hadduu jeesanayana adbara waa jeesanayaa jamiican xaalu yahay dhammaan qaala xadahanaa bishru bnu muxamedi qaala akbaranaa cabdullahi bnu mubaarakin qaala akbaranaa usama bnu zayd saxaabigii ma aha usama usama binu zayd ibnu xaritha maehe oh, usama binu zayd alaythi abu zayd qaala wuxuu yihi akbaranii muusa muusa bnu muslim mawla ibnati qaridin can abi hurayrata radia allahu canhu anahu abu hurayra rubamaa xadatha inuu weriyaa dhacdo can inabiy nabiga calayh salaam inuu ka wariyo ayaa dhacday in badan fayaquulu wuxuu dhihi jiray axaadiista iyo sheekada nabiga xaggiisa uu ka sheekeynayo xadathaniihi waxaa ii waramay xadiidkan ahdabu shufratayni ashufrayni ashufrayni shufraduna waa waa xiribaha ahdabu shufrayni midkii xirimaha dheeraa xirima dheerarka waa qurux weeye nabiga caleyh salaatu wasalaam sidii shamaa'il maxamediya aan kusoo maray ahdaabtiisa kuwa indhaha u dhow way dheeraayeen kuwan kale ee ka koreeyana ayaguna way dheeraayeen ayagoon isku dhaganeen ayagoon isku dheganayn oo labada indhood korkooda kuwa ahna way dheeraayeen laakiin dhexda iskagama hartay iskagama fureena way kala go-anaayeen xirimihiisa indhahana way wala dheeraayeen dheerar oo qurux iyo jamaal ah xadathaniihi ahdabu shufrayni rasuulkii calayhi salaatu wasalaam xiribaha dheeraa abyadu lkashxayni keliyaha casaa kashxigu waa khaasirada iyo keliyaha rasuulkeena wuxuu ahaa abyad mashruub bixumra yani caddaan oo guduud lagu daray bu a rasuulka midabka ugu quruxsan weeye marka wuxuu leeyahay midkii keliyaha casaa yani markii ridaa iyo izaar iyo wax saas oo kale la xidhan jiray marka nabiga alay slam markuu guntado korkana go- ka howado dhinacyaha iyo caloosha iyo mararka qaar jirkiisa waa laga arkaya taasuu marka ka wadaa wuu casaa isagoo dhan meesha keliya aha idaa aqbala markuuna soo qaabilo ama uu wax qaabilo nabigu aqbala jamiican buu qaabili jiray dhammaan wa idaa adbara hadduu jeedsadana adbara jamiican dhammaan buu wada jeedsan jiray wuxuu ka wadaa macnaheedu nabiga ma aheen iltifaatka iyo milicsiga iyo muxuu ahaa gaardaymada dadka gaardaymoda ma aheen ee inuu si toosa dadka uqaabilo iyo inuu si toosa ujeedsado saas ahaan jir inuu gaardaymoodo oo uu hoos wax ka fiiriyo dhaqankiisi mehen rasuulka sala allah alay wasalam waxaa kale quwada nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo israaca jidhkiisa iyadana waa lagu fasiraa markuu jeedsanayo si xoog leh nashaad leh quwo leh israacsan kala daadsaneen ayuu u wada jeesani markuu soo qaabilayna isagoo kaamil ah ayuu kusoo qaabilaya marka waa quwat lbinya xaggan dhismadiisa iyo nabiga alayh salaam jirkiisa iyo sida uu isku raacsan yahay iyadana waa lagu fasiraa waan kusoo maray shamaail maxamediya iyaduna idaa aqbala aqbala jamiican macnahaas waxa u dhow baan kusoo maray lam tara maadaa arkin oo arki maysidba caynun in lam tara caynun il maynan arkin milahu nabiga oo kale walan taraahu mana arki doonto nabiga calayh salaam bisifaatihi alkhalqiya wa sifaatihi alkhuluqiya abuurkiisi iyo tilmaamihiisa iyo akhlaaqdiisa hadda ka hore il aragtay ma jirto wax lamida walan taraahu mana arki doonto nabiga alayh salaam oo kale il dambe ama qof dambe arki kara mar saxiix wey xadiidka saxiix lgayrihi saxiix lgayri weyaan marka mutaabacaad iyo duruq iyo ninkaa muusa bin muslim la yihaahdo oo maqbuul ah laakiin duruq badan iyo mutaabacaad buu helay saas darteed buu xadiidku saxiix yahay ligayrihi baab lmustashaar qofka mustashaarka ee lala tashanayo mu'tamanun mid la aaminay wey haddii lagu aaminay oo aad tahay la taliye waa in amaanada kasoo baxda marka oodan khayaamo samaynin waxa runta ah xaqa ah wax taraaya qofka aada u og tahay aadan waxba ka qarinin khayaaminna mu'tamanun mid la aaminay weeyaan oo amaanadaasna addi lamaana ilaa man itamanaka buyu nabi alayh salaam in allaha yaamurukum an tuaddu addu lamaanaati ilaa ahliha inaad dadka ammaanadooda iyo wixii ay ku sirta kugu qarsadaan iyo talada ay ku weydiiyaan wax o dhan baa soo wadagelaysa qala xadathana adam bn abi yaasin qala xadathana shayban abu mucaawiya qala xadathana cabdlmalik bn cumayrin can abi salama bn cabdiraxman aلzuhri can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu ku yiri liabilhaytham saxaabiga la dhihi jiray abilhaytham bn tayhan hal laka khaadim khaadim ma leedahay qisayna laheed xadiidka oo waa kii nabiga iyo abubakar iyo cumar gurigiisa ay tageen iyagoo gaajo iyo duruuf xaalad ka sheeganayo saxaabigii waa kii farxay ee timirta siiyey ee neefka u gowracay ee biyaha macaan oo asaga ku maqnaa oo soo dhaamiyey biyihii waa kiibaka u keenay marka nin xooggiisa ku shaqaysanayo oo wax u khidmeeyo reerkaba oga hooseeya aan jirin inuu yahay buu nabigu arkay markaasu wuxuu yii oo khaadim malihid miyaa hallaka khaadim khaadim ma leeda kuu shaqeeya qaala laa maya qaala nabigu wuxuu yihi fa idaa taana sabiyun dad lasoo qafaashay markuu noo yimaado fatin ha noo imow wuxuu rabaa nabigu inuu abaalkii u guda iyo ixsaankii iyo birigii iyo wanaaggii u sameeyey inuu u abaalguduu rabaa waana sida lagu yaqaanay rasuulka sala allahu alay wasalam qofkii ixsaan u sameeya waa u abaalgudi jiray fa uutiya nabiyu nabiga waxaa loo keenay bira-seyni laba laba adoon laba madax yani laba qof baa loo keenay lasoo qafaashay gaaladii laysa macahuma thaalithu mid saddexeeyana maba lahaba laba besa ah markaasuu labadii keligood bu wuxuu damcay nabiga alay salaam intaas oo dad iyo intaas oo ruuxa ay damcayeen inuu ninkii abaalka galay ee wanaagga sameeyey uu abaalkiisa u gudo fa ataahu waxaa u yimid abulhaytham oo maqlay nabiga addoomaa loo keenay nabigana ballantaasu u qabtay qaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu yihi ikhtar minhumaa labadan ka dooro midkaad rabto adiga dooro qaala wuxuu yihi abulhaytham yaa rasuul allah rasuul allow ikhtar lii adiga ii door maya rasuul allah adiga ii door ha adigaan ku maarata kula tashanayaaye faqaala nabiyu sal l slam wuxuu yihi ina almustashaara qofka lala tashanayo ee la taliyaha ah mu'tamanun mid la aaminay wey kol haddaad i aamintay waxaan ogahay ee dhabah waa inaa marka ka ugu fiican aan kuu sheego khud haadaa midkan qaado labadooda mid intuu farta ku fiiqay fa inii ra-aytuhu waxaan arkay midkan yusallii isagoo tukanaye wastawsi bihi khayran khayrna u dardaaran oo wanaag uun u sameeh istawsi bihi khayran khayr u dardaaran oo wanaag u sameeh marka ninkaasi aan kuu dara waa nin musalli qof ilaahay calaaqa laleh oo salaada ku dadaala oo rabbi ka baqa xaqii addoomaha ay ku lahaayeen iyo mawaalidiisii iyo inuu gutaa la rajaynaya fa qaalat imraatuhu islaantiisii markuu ukeena y nabiga saasuu ilu taliyo ninkana waa kano aan ogaano nabigaa yar khayr u dardaarma ogaade gabadhi u qabo gabadh qiimo badan ahayd ba waxay tiri maanta bibaaliqin ma tihid mid gaadhaya maa qaala fiihi nabiyu nabiga calayhi salaam wuxuu ku yidhi nabigu wuxuu ku yidhi oo khayr ninkaa u dardaaran oo khayr ka ogowdi uu ku yidhi ma gaari kartid meesha ugu muhiimsaneed la raba in la gaarsiiyo dardaaranka nabiga kama soo bixi kartid ilaa an tuctiqahu inaad xorayso mooyeen inaad xorayso unbaad nabiga calayhi salaam ixsaan ninkaa loo sameeyadii iyo naseexadii uu sheegay xoreyn unbaad kaga badbaadi kartaa wixii intaa ka dambaysay waxaa weeyaan qusuur iyo gaabin unbaa ka imaan saa darteed niyow hadda dhowdahaye iska xoree ninkan qaala wuxuu yihi saxaabigiina fahuwa catiiqun a ah, mid la xoreeyey wey ficil maana mafcuul waayo mactuuq mid la xoreeye wey waa xor baa tahay waan ku xor baa tahay bir ora soco ilahay wejigii dartiisa faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi in allaha alla lam yabcath ma soo dirin nabiyan warkii baa loo sheegay nabiga oo waxaa gabadhii qiimaha badnee ninkai qabay halka khayrkaasi usoo jiiday la taliyay oo hedle ninka xaaskiisa waa mustashaar waa la taliye waa bidaara saalixa ama sayi-a mid bay noqon kartaa marka gabadhii ninka uu qabaysanaya noqotay nabiga markii loo sheegay wuxuu yihi ina allaha alle lam yabcatd nabiya nabi ma dirin walaa khaliifatan nin khaliifahoo nabigaas khaliif ka ah oo mas-uul muminiinta iyo muslimiinta u haya ilaa walahu nin kasta oo madaxoo mas-uula wuxuu leeyahay bitaanataani laba la taliyayaal laba kooxood oo la talisa bitaanatun kooxda hore ee la talinaysa ta'muruhu waxay fari bilmacruufi wanaaga watanhaa waxay ka reebi can ilmunkari xumaanta wa bitaaratun la taliyayaasha kale laa ta'luuhu ka gaabin mayso khabaalan fasaadin iyo dibindaabo iyo dhibaato inay ugula taliyaan khabaal fasaad unbay kula talin waman yuuqa qofkii laga badbaadiyo bitaanata suui bidaarada xun iyo la taliyo xun qofkii laga badbaadiyo faqad wuqiya waa la badbaadiyey buu nabi sal alla alay wasalam yiri qofka wanaagiisa waxaa kabi karaa inuu helo dad la taliyo oo yala war ka joog war waxaan waa kuu fiican yahay samee war waxaan dhibbay kuu keenay iska ilaali oo garab taagnaada oguna kaalmeeya fulinteeda ayuu ku badbaadi karaa qofkii laakiin xumaan uu loo gudbini iyo dhibaato iyo mxua cadaawad iyo wax ummadda waxba u tareynin kaas waxaa weeyaan khayr laawe ayuu noqday shar baa lala doonay waman yuuqa qofkii laga badbaadiya bidaanata suu muxuu aha la taliya xun iyo saaxiib xun faqad wuqiya waa la badbaadiyay bu nabi sala allah alay wasalam yiri bidaanadu waa qofka aad sirtaada ku aaminte sirtaada u sheegata e aad aaminte tirahda waa waxaas maxay kula tahay e wuxuu ku yidhahdana aad qaada mabdaara la dhahaa marka qofka inuu dad wanaagsan la saaxiibo yaa fiican mar walbaba oo dadka xunxunna uu iska ilaaliyo la taliyaasha xun ee fasaadka iyo dhibaatada iyo waxa un kula talinayo ee niyadda ka xumeynaya ee qalbi u keenayana uu iska ilaaliyo ah hadduu ninka marka reerkiisa ay noqdaan qof noocaas oo akhlaaq leh oo wanaagga qofka ku kaalmeeya nasiib weya waa arrin fiican laakiin haddii islaantu noqoto naag xagga fasaadka oo ninkeeda ku jiidaysa iyo xumaanta iyaduna waxaa dhici karta in ayada kaa qaalib noqotaba waxaa laga yaaba inaad istiraahdo way dhacdaa inuu ninkiisu yiraahdo islaantaasi waa waa laga sheegtay oo dhibaatay leedahay lakin waa iska guursan maxaa yeelay anin ragaan ahay oo culumo aho anaa tarbiyaysan anaa tarbiyaysan aa tirada laga yaaba deedna ay noqoto aradta an tastaadaha fastaadadka hiya inaad ugaarataad rabtay lakin ayadaa ku ugaaratay ayadi baa ku ugaaratayba nin la yidhaahdo cimraan ibnu xitaan oo nin aada iyo aada sunnada ugu fiican ahaa oo aada u wanaagsan oo saalix wanaagsan ahaayo ilaalinta sunnadana aada ugu dadaali jiray muctadi lahaa yaa gabadh ima adeer ay yihiin baa waxay noqotay khawaarijtii ku darmatay khawaarij ayay noqotay marka wuxuu yihi taas waxaan rajeynaya haddaan guursado in ilaahayba uu islaaxiyo oo ay soo noqoto ah, xaalkeeda uu hagaagay haddaan guursado waa guursaday sunadan kusoo kusoo leexin buu yidhi iyo ictidaalka hadduu guursaday ninkii islaantii baa waxay ka dhigtay khaariji weliba mutacasiba ah, mutashadid ah oo kaba darama kuwii kalaba ilaa heer wuxuu gaaray ninkii ha cabdiraxmaan bin muljim ee dila cali bin abi aalib radia allahu canhu uu gabay ku ammaano ayuu gaaray nin fiican buu ahaa ninka cali bin abi aalib dilay marka isagii baaba la bedelay oo la saameeyey marka xagga nabadgelyada asalaamatu laa yacdiluhaa shay intaad heli karo nabiga alay slam muxuu yihi fadfar bidati diini tanibad yadaak waxaad ah, hagaajin karin baa laga yaba wixiba inay kaa adkaato kaa qaali noqota la dhici wayna dhacday rag noocaas oo kale ah islaantiina ka hari waayey ayadana ay akhlaaqdeedii iyo wanaageedii lagu kari waayey inay ficnaato marka dambe deen un ku daba dhacay way dhacdaan qaala alimaamu lbukhaari raximah llah baabu lmashwara wuxuu ku saabsan yahay mashwarada ama mashhuura tashiga in dadka lala tashado oo caqligaada aad caqli kale ku darsato waxaa la yihi rajulun dadka markii la qaybanayo rajulun rajul wa rajulun nisfu rajul wa nisfu wa rajulun laa rajul haddaa jira dheh rajul rajul ah jira rajul rajul waxaa laga wadaa waa nin caqli leh rasaano leh deganaan leh waxfahan leh haddana caqligiisi wuxuu ku darsaday caqligii saaxiibadii iyo walaalihii iyo naasixiintu nasiixinay muxuu noqday marka ninkaas nin nin lagu daray buu noqday nin lagu daray buu noqday rajul nisfu rajul caqli waa leeyahy lakin nin la tashan maayo maxaa lii sheegi buu leeyahy maanaa hadal maaa maxaan ka weydiini waxaas dhan waan garanaya ooma baahni waxaasuu leeyahay marka mar walbaba waa iska xaala takabud oo maratan yusiibu wa maratan yuqdi marra waa gafaya marra waa waa waa asaabaya rajul laa rajul baa jira caqli gaab haddana aan dadka la tashanayn madaxiisii uu buuxiyey iyo maankiisii dadna talo ka qaadan maayo asagana tiisa ku cabi maayo kaasna waa laa rajul baa layihahdaa qala xadathana sadaqat ibn lfadl qala akhbarana ibn cuyayna sufyan can cumar ibn xabibin can camr ibn dinarin qaal qara'a ibnu cabaas ba wuxuu akriyay washaawiruhum fi bacdi lmri aayaddii washaawiruhum fi lmri faida cazamta fatawakal cala allah nabi maxamed sala la alay slam waxaa laleeyahay la tasha dadka oo talada wax ka sii maxaa yeelay shuurada aad dadka wax ka siinayso ko ayaga horta ixtiraam iyo taqdiir iyo qiimeen iyo waxbay dareemayaan in ayaga laftirkooda talada wax laga siiyey oo l maxay kula tahay oo lala mudaawaleeyey wax laga siiyey waala ko ta labaad waxbay kugu kordhin karaan oo kugu biirin karaan oo aad faa'iidadood kaba faa'idi kartaa washaawirun fi lamri ibn cabaas marka aayaddaas oo fasiraya wuxuu yihi fi bacdi alamri ma aha amar kasta marka washaawirun fi lamridaas cumuum ma aha mararka qaar waxaa jirta arrin aan tala u baahneen arrin aan dadka dhex dhigaynin arrin adiga go-aankeeda aad leedahay arrin adiga kuu cad sawaabnimadeeda iyo saxiixnimadeeda shay walba inaa tahay war maxay kula tahay hebelo oona go-aan ma qaadan karin iyadana ma aha sax maaha marka washaawirun fi lamri wuxuu ku fasiray xabru lumma waturjumaan qur'an ninka qur-aanka aad ku yaqaana saxaabada lagu magacaabay turjumaan qur'an shaawirun fi lamri e fi bacdi alamr umuurta qaar kamida umuurta qaar kamida wax waxaa jirtaba wanaageeda iyo ficnideeda iska jeli oo iska cadba iskaba cadba cashir hebel baan dhegeysan kar iyo cumran aadi iyo salaadaha jamaaca masaajid lakusoo tukan iyo waxyaala noocaas oo kale khayr qaraabada xiriirin iyo waxaasoo dhan wax iska macad baa jira marka shay walba haddaad tirado washaawirun fi lamri baan ku xumbaari waxa weeyaan marka dambe waxaa dhici karta inaad waxyaalihii badaahiyaadkaha ee waajibaadkaha aad ka gaabiso xadiidku saxiix isnaad weeyaan qaala xadathana aadam bn abi iyaasin qaala xadathana xamaad bn zaydin an suriy asuriy wasmhu suriy ibnu yaxya sariy ibnu yaxya ibnu iyaas hiqa can alxasan albasriy ibn abi alxasan taabiciy alkabiir radia allahu canhu qaala wuxuu yihi wallahi baa ku dhaartay mastashaara qowmun dad ma tashadaan qatun weligood ma tashadaan dad intay isku imaadaan ilaa huduu waxaa lagu hanuuniyaa liafdali maa bixadratihim waxaa markaasi meeshaasi soo xaadiray ee la mudaawalay ee laisku keenay waxaa ugu fadli badan baa lagu hanuuniyaa uma talaa wa amruhum suura baynahum amarkooda iyo waxyaalaha ay gushooda ah waa tashi weya amuurtooda waa tashi beynahum dhexdooda ka tashadaan wey marka haddii tala laisku keeno shan lix qof isku imaatay antashana layiri ku qof walbaba waxbuu iyu sheegay marka dambe waxaa ilaahay ku hanuunin ka ugu wanaagsan ra'yiga ugu fiican baa lawada qaadan lasqancini meeshaad ka fiirisay ma aha saas saas wey taa ciladaasi leedahay taa dhibkaasaa ka imaan taa caqabadaasa ka imaan taa culayskaasaa ka jira marka dambe maaa lg waxaa lagu guulaysani waxa meeshaasi la keenay waxa qodobka iyo ra'yiga ugu wanaagsan ayaa lagu hanuuninaya ilaa hudu waxaa lagu hanuuniyaa liafdali maa bixadratihim xadradaas iyo makaankaa soo xaadiray iyo aaraada meesha lasoo dhigay waxa ugu fadli badan baa lagu hanuuniyaa ayib xadiidku saxiix isnaad wey baabu wuxuu ku saabsan yahay ithmu man qof dembigii ashaara la taliyey calaa akhiihi walaalkii wuxuu kula taliyey bigayri rushdin hanuun la-aan ila tali buu yihi markaasuu meel kale madaxa ugeliyey ah isagoo og ayuu dhubiyey baadiyeeyey guur buu ahaa beec iyo becsharuu ahaa daris lala daris ayuu ahaa dad calaaqa lala yeelan buu ahaa arrimo marka qofka isku hayay maxaad samaysaa u lahaa yuu yidhi hebel baa khabiir ee la tasho markaasuu meel god a oga tallaabsaday oo yidhi meel hebel saas saan yeel ninkii marka wuxuu rabaa inuu qisa dhibaato u geysto qofkaa wuxuu khayaamay amaanadii buu khayaamay xadaثna cbdاللh بن يزيد qال xadثnي سعيد بن أyuبi qال xadثnي bkr بن cمر عن أbي cثman mسلم بن يsاr عن أbي هريرةa رadي الله عnه qاal qaala النabiyu slى الlه عليه وsلم wuxuu nabigu yihi man تqawla qofkii been uunta calaya korkayga maa lam aqul waxaana dhihin taqawala waa been uubasho iyo mxuu rata korsaar calaya korkayga maabu i kor saaray oo igu hadal sheegay iga korkeeray manaa maa shay lam aqul aanan dhihin buu yii falyatabawa qofkaasi kadaabka beenaalaha ah nabiga ku beenunta alayh salaam wadaaca dejiye warka aan jirin falyatabawa ha diyaarsada macado meeshu ka gala min arta ha diyaar garoobo wey waman istashaarahu akuuhu lmuslimu walaalkiisa muslimkaa ninkuu la tashado istashaarahu waxaa la tashaday akuuhu walaalkiisa almuslimu muslimkaa fa ashaara caleyh markaasuu kula taliyey bikayri rushdin waxaan wanaag iyo maslaxa ku jirin faqad khaanahu waa khayaamay khayaamadaasna waa loo qaban doonaayo waman yaqlul yati bimaa qalla yowma alqiyaama dulmina way noqon oo waqad khaaba man xamala dulma waa dulmisay qofkaas marka u dulmiyey waxaad og tahay ood ka baxan tahay baa badaad ka leexisay maslaxadii iyo wanaaggii yaa meelaan saxeexeen kula talisay asagana niyad wanaag iyo qalbi ficni buu ku hayay hayayoo hadalkaadiibuu run mooday waman uftiya qofkii loo jawaaba futyan jawaab bigayri thabti xuja la-aan su-aal baa la weydiiyey almustafti baa jira waa qofka saailka ah muftina waa qofka jawaabta bixinaya fatwadana waa jawaabkii iyo cilmigii wey marka qofkii mustaftiga ahaa ee su-aal weydiiyaha ahaa muftigii uu su-aasha weydiiyey wuxuu ku jawaabay cilmi lcan jahli iyo xuja lcan biqayri thabtin iyo biqayri xujatin thaabita xujo thaabita ah oo sugan oo la qabsan karo wixii o isan jirin buu yii saa saa yiri marka ninkiina hadda waa ku dhaqmi doonaa wixii fatwadahaba ku dhaqmi inay xalaal tahay ama xaraam tahay ama yaa laga yaabaa fa inamaa ismuhu dembigiisu calaa man ko qof karkiiba ahaad aftaahu qofka fatwada bixiyey ayaa dambaabaya adiga waxba dambi malihid maxaa yeele fasalu ahla dikri maad ka qabsatay qofkaana waxaad umaraysay inuu garanaya masaladii waad ka qaadatay ismiga waxaa iskale qofkaa markaa fatwada iskale waa goorma hadii hadduuna isagoo mujtahid ahayn oo ijtihaad una bixinin wey laakiin hadduu ijtihaad bixiyey oo dadaal isku dayay oo aqoontii macrifadiina wax badan ka garanaya laakiin ijtihaadkiisa uu ku gafo ajir buu leeyahay ma gafaayo oo dambiba kama soo gaarayso waa kii nabig alay slam dhihi jiray ida xakama alxaakimu faansafa falahu ajraan wa ida xakama faaqda falahu ajrun waa qofka marka ijtihaadka badlulwusci istifraaqi ljuhdi dadaal inta tabartiisa qofka bixiyay waxba gaabsanin qofka asaga ah hadduu gafo waxba looma haysto laakiin isagoo oon ehel u ahayn fatwada wax garanaynin masaladii maarata aan eh, fiirinin si fiican ayuu iska hadlay qofka waxay kasoo gaadhay asaga dushiisa u noqonaya ayib marka waa zajri cala alfutya bigayri cilmin wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun shirkigi iyo gaalnimadii baa lagu xujisiy lagu cadfay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun walaa taquluu lima tasifu alsinatkum kadi hada xalaalun wa hada xaraam adilo fara badanoo qur'aani iyo sunaa ayaa ka digaysa alqowl cala allahi maa laa yaclamu linsaan qofka wuxuuna garanaynin inuu isku kalifo baabu wuxuu ku saabsan yahay ataxaabu bayna annaas dadka dhexdiisa oo isjeclaado maxabada iimaanka ah iyo islaamnimada iyo xaqa iyo khayrka iyo tacaawunka la isku in wax weyn lagu helo iimaankaba ay kamid tahay janana lagu galo xadathana ismaaciil bin abi weysi qaala xadathanii aki aki walaalkiisa abubakr baa la dhahaa abdabdulxamid abubakr bn abi weys can sulayman bn bilaal can ibrahim bn abi usaydin can jadihi can abi hurayra can nabiy sala allah alay wasalam qaal waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay allah naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa qofka isagoo la dhaarinin waa dhaaran karaa ta'kiid iyo xoojin iyo muxuu ahaa nabiga aleyh salaatu wasalaam marka waa dhaartaa isagoo oonina dhaaranaynin saadiqulmasduuqa warkiisa la aqbali sala allahu alay waali wasalam ahlu iimaanka iyo muslimiintu cala ra'si walcayn ay hadalkiisa ay u qaadanayaan si dhaba haddana waa dhaaranayaa marka waa ta'kiid iyo xoojin waay waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay laa tadkhulu janna janno geli maysaan xataa tuslimuu ilaa ka islaamtaan walaa tuslimuu islaamna noqon maysaan ah hogaan saxana nagama helin xataa taxaabuu ilaa iska jeclaataan waafshu salaama salaamta faafiya taxaabuu waa isjeclaanaysaane saasuu nabi aleyh isalaatu wasalaam marka lafdiga xadiidka xasan lgayri w dariiq kalaa jiro oo saxiix ah oo isagana ka asaxsan muslim uu soo saaray laa tudkulu jana xataa tu'minuu leh riwaayadaas walaa tu'minuu xataa taxaabuu awalaa adulukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum riwaayadana way jirtaa wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan walbuqda ah, buqdada iska ilaaliya buqdada waxaa loo jeeda anamaama annamiima iyo fasaadka dadka la isku dhex diro caro oo dadka ad isku dirto oo cuqdad qofka uhayso oo hadhow aadeen qofka qof kale ku dirto oo dacaayad ka faafisa iska ilaali fa inamaa hiya cadadu ama buqdadu albuqda iyo caradaa xun ee namiimada iyo isku dirka iyo fasaadka ka dambaysa waxaa weeye hiya iyadu alxaaliqa mid xiiraysa laa aqulu lakum ina dhihi mahayo taxriqu shacra timahay xiirtaaye walakin taxriqu diina diintay xiirtaa bu nabi sal alla alay slam yiri fasaadu dati baa la dhahaa wafasaadu dati lbayn hiya alxaaliqa laa aqulu taxriqu shacra lakina taxriqu diin diinta xiiraysa oo qofka hadduu dadka isku diro fasaad keeno dadkii qulubtooda isku dhacaan tanaafur u imaado isgoyn ay dhacdo waa arrin aad iyo aad u foolxun wey marka waxaa imaanaysaa fashal baa imaan quwadii oo baabada ayaa imaanaysa walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhab riixukum wey riixda quwadii iyo midnimadii iyo tacaawunkii niyad wanaagii baa baaba-aya xumaan baa meeshaa ka imaanaysa marka xumaantaasna qof baa ka shaqeeyey oo u kala qaaday dadkii u kala dabqaaday dhibaatadaas marka lama rabo in isku soo dhaweeya dadka wixii taxaabu keenayo oo salaanta kamid tahay oo janno lagu geli lahaa taasaa lagu booriyey dhinaca kalena wixii fasaad iyo kala geyna waa waa laskaga digay xadiiu xasan hayri lakin waxaana duriq kalu leyahay fi saxi muslim ku sugan qala imam الbخarي xadathana mحamed بن cubaydin qala xadathana anas بن ciyaadin abu xamزة الlaythi can ibrahim بn abi usaydin mila xadiidkaas hore mutaabaca la dhahay bab اlulfa ulfadii bu kusaabsanya alulfatu hiy alwi'aam واlijtimac wاlwuxda dadku inay midoobaan isku aruuraan iskuay isku kulmaan dhaxdooda qulubtooda isku soo dhawaato ayaa ulfa la dhahaa isku soo dumid iskusoo dumo ta'aaluf isku xidhnaan xadadan marka waxay keeni lahaa ulfadaas oo qulubta dadka iskusoo xidhmi laheyd waxaa kamid a iimaanka islaanimada tahaadiga waxa isku hidiyeeyo salaamta erayada waxaaso dhan baa kamid a xadathana axmed bnu caasim qaala xadathana saciid bnu cufayri qaala xadathana ibn wahbin cabdullahi can xaywa bni shurayxin an daraajin qaala daraaj wuxuu yihi an ciisa bnu hilaal sadafi buu ka wariyey sadafi an cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu anhuma eh, cabdillah bn cmr bn cas radi anhuma an can inabiy sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yihi ina ruuxa almu'miniin muminiinta riwaayoyinka qaarkood ruuxay tagsiya sooma wuxuu u qaraabin jirtaa ruuxey muminayni ruuxay lmu'minayni labada mu'min arwaaxdooda iyo labadooda ruux iyo ruuxa almu'miniina mu'miniinta arwaaxdoodu layaltaqiyaani way kulmayaan fii masiirati yawmin maalin meel loo socdo wamaa raa axadu waa midkoodna muuna arkin saaxiibahu saaxiibkiis xadiidku daciif weeye macnihiisana waxa weeyaan alarwaaxu xadidka kale fi saxiix kusugna alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha italafa wamaa takhaalafa minha wama tanakara minha ikhtalafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa arwaaxda markay dadku isjecel yihiin ruuxdooda way isdoonan way isdoonan ayagoo kale fog bay isku dhow yihiin ayagoo kala fog ayay maxabada iyo niyad wanaagga ay isku hayaan bay isku dhow yihiinoo arwaaxdooda isdoonanaysa oo isgaaraysa oo jeceel iyo maxabo iyo hilow iyo iyo isku markay isku imaadaanna si fiican oo faraxa iyo qalbi ficli bay iskugu imaan kolba haddii ayago jeceel dhexdooda ka dhexeey ayagoo kala fog bay isku dhow yihin wey macnaha wamaa raa axaduhuma mana arkin midkood oo ayagoo is arkin oo kala maqan ayay isku isku dumaayaan ah, isku dumaayaan waxaa kaloo jirta labada qof oon is arkin oon hadda ka hor isbaranin ayaa markay isku imaadaan isjeclaan maxaa yeelay sifaadkaa wanaagsan ee iimaanka ah ee wanaagsan akhlaaqda ah ayaa iskusoo jiidaysa iskusoo jiiday meesha ay dadka kale xunxuna ay eh, markaad la aad kala boodaysaan markaaba markaaba ad kala boodaysaan qala alimaam lbukhaariy raximah llah xadathana cabdullahi bnu muxamedi qaal xadathana sufyaan can ibrahim bnu maysara can daawusin ibnu kaysaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal annicamu nicmooyinku tukfaru waa lagu kufriyaa waraximu qaraabaduna tuqdacu waa la gooyaa walam nara maanan arkin mithla taqaarubi lquluubi quluubta isku dhawaanshaheeda oo kale maanan arkin macnaha waxaa weeyaan nicamta ilaahay uu bixiyey subxaanahu watacaala iyo midda aadamaha dee sabab ilaahay kaaga dhigay in lagu shukriyo oo lagu mahadiyo ma wada dhacdo mar baa nicmada alla lagu kufrini abaalkii dadka ku garay baa mararka qaarod nicmadooda lagu kufrino oo shukri lagu shukrinaynin way dhacdaa raxiimkii iyo qaraabadii layihi hala xiriiryana wixii la gooya waad arki laakiin dadku markay ulfo dhexdooda ka jirto oo quluubtooda isku xidhan tahay oo maxabo iyo ulfo iyo jeceel uu ka dhexeeyo ayagoon qaraabo ahayn ayagoo nicmo iyo abaal isku gelin ayay isku dumayaan oo isjeclanayaan wey macnaha waxaa weeye suxbada iyo quluubta isku dumayso oo ma baahna mana kala goyso in aan waxba la sisiinin ma kala goyso ninka jeclaato hadduu wax ku siiyo iyo hadduu kusiininba waad jeclaanaysaa laakiin hadday ku xidhan tahay qofka aada jeceshahay inuu wax ku taro un oo ay abaal un laysa laysa alwaasilu bilmukaafi a qofka mukaafi ah inaad mukaafi noqoto keliya marka ma aha marka quluubta oo isku dumantay xataa waxay ka weyn tahay mararka qaar wada dhalashada iyo raximka iyo nasabka iyo arrimaha noocaas oo kale ah ayaa mararka qaar uga dhowdahay oo jeclaateen baad iskaga kalsoontihiin ood iskaga dhowdihiin ood ka jeceshahay ood iskaga dumaysaan oo wax walbaba aad isku huraysaan ama wax walbaba aad kalsooni isku muujinaysaan kii aad nasabka iyo wadalalashada aad ka dhexayseen inaga dhexeeyey sukadiisa annicamu nicmooyinka tukfaru way dhacdaa in lagu kufriyo waraximu raximku iyo qaraabadana tuqdacu way dhacdaa in la gooyo walam nara maana arkin wax lamida mila taqaarubi lquluubi qulubta oo isku dhawaato wax lamida maana arkin taa iyadu yan kalagoyn iyo isgoyn midna kama imaato isjaceel iyo wanaag un bay ku socotaa saxiixu lisnaad qala xadathana farwatu ibn abi lmiqra qala xadathana qasim ibn maliki an cabdillahi bni cawni an cumayr bn isxaaqin qaala kunaa nataxadathu waxaan ku sheekaysan jiray ina awala maa yurfacu waxa u horeeye la kor yeelo min annaas dadka laga kor yeelo alulfatu wey ulfada inay dadka isku dumaan oo isjeclaadaan oo qulubtooda isku furaato taasaa ugu horeysa wax dadka laga koryeeri doono waa waxaa inta badan dhaca wey ummadii waa un isku taagan tahay waa isfahmi leedahay waa un kala boodaysaa wejigii baa la isku duwayaa iskuma bacbacsano oo dadki iskuma faraxsana si baa loo kala taagtaagan yahay dadkii waa un kala boodsan yihin ha marka baynamaa saxaabada nabiga alayh salaam maxay ahaayeen dad isku qosla isku muusooda isjecel isku hura is ogol isku maaragtay eh, eh, weji furan ayay ahaan jireen saasay ahaan jireen haddana k waxaa imaan doontaa xilli dadku ay kala istaagayaanba oo aan ulfadiiba meesha lagu hayninba dana kale oo adduunya markaa isku imaada kadib markii danaha lakala waayo ama lakala helana lakala oofsada waa lakala dhaqaaqi wax mabaadi oo dadka isku haysa oo tanaasul keeniba maba jirtaba kunaa nataxadathu ina awala maa yurfac marka waa xadiidku waa iska mursal laakiin waxa weeyaan macna ahaan sax buu noqonayaa sanad ahaan si daciif weeyaan sanad ahaan waa daciif oo Eh, nimankaas alqasim ibnu malik iyo eh, rag suduuq iyo muxuu ahaa qaarkood eh, wax laga sheegay baa ku jiraa naam kuna nataxadad awal maa yurfac min as ulfa daciif isnad baab lmuzaaxi wuxuu ku saabsan yahay almuzaax kaftanka oo waxyaalaha ulfada keena ay kamid tahay ulfada waxa keena in marka qaarkood xoogow la kaftamo oo labada qof ay xoogow hadallo keenaya inshiraax iyo qalbigii inuu yar farxo iyo lagu yar maaratay qoslo lagu yar muusooday iyo qofka aad u muujisa maaratay inaad kalsooni badan ku qabto ood hadalla ku tiraahdo oo kale iyo waxaasoo dhan musaaxaas way fiican tahay laakiin wuxuu u baahan yahay xaddiisa in la ilaaliyo oo xaddiisa aan la gudbin buu ubaahan yahay waan mari doonaa xadiidka nabiga sala allah alay wasalam inuuna hadalka uu kaftami jiray lakin kaftankiisa xaqun bu aha rasuulka aleyh isalaatu wasalaam in been lagu kaftamo oo dadka lagaga qoslisiiyo ma banaana kaftanka uu been noqdo in qof lagu xaqiro oo lagu yaso oo lagu bahdilana ma banaana oo tirada waan kaftamaynaa in maaragtay dadka lagu kala geeyo xad iyo namiimo ay isku bedeshana lama ogolo xuduudda sharciga inuu gudgudubto masaaxa lama ogolo leanna xuduudda hadday gudubto cagsi buu noqonayaa yani sheega hadduu xadii loogu talagalay u gudbo inqalaba ilaa diddi bay dhahan didkiis ugudbaya intaasoo kaftana waxaad arkaysaa marka dambe isku bedelayo cadaawad iyo caro iyo dagaal marka dambe isku bedelay qofka kafta kastoo uwado uwado uwado marka dambe lafagaan iyo wax ka sheeg iyo wax intuu noqdo kii kalena u xanaaqaba waa dhacdaa in la badiyana waxay keentaa bay dhahaan culimadu haybada qofka ayay hoos udhigtaa qofka kaftanka badan ee aad ukafkaftama marka dambe waxaa weeyaan waa eh, yasqud can acyun innaas waa ka dhacaya indhaha dadka qala xadathana musadad bn musanadi qala xadathana ismaaciil qala xadathana ayuba can abi qilabata can anas bn malik radi allahu canhu qaal ata nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiga waxaa u yimid ata nabiyu nabiga alayh salaam baa wuxuu u yimid calaa bacdi nisaa'ihi haweenkiisa calayhi salaatu umahaat lmuminiin weeyaane qaar ka kamida ah. wa macahuna wacdoodana waxaa ahaa umu sulaym baa ahaa umu sulaym baa la socotay oo kamid ah haweenka nabiga alay salam dadka la socda umu sulaym anas binu maalik hooyadiis umu sulaym marka nabiga alay slam zawjaadkiisi umu sulaym iyo haween noocaas oo gaadiidkii hawdajki saaran oo awrti saaran waa la socdaa ayuu nabiga alayh salaatu wasalaam soo gaaray fa qaala wuxuu yihi yaa anjasha anjashow anjasha waa nin mawla rasuulillaahi sal allahu alay wasalam nabiga mawlihiisiibuu ahaa waliba uxil saaraa awrta iyo kaxeyntooda nin cod macaan oo geela sida loogu heesa yaqaana ayuu ahaa wuxuu yihi yaa anjashatu ruwaydan tartiib sawqaka kaxeyntaada bilqawaariiri qaruuradaha aad kaxenayso kaxeynta aad qaruuraha kaxenayso tartiib buu nabi aley isalaatu wasalaam qaala abu qilaama wuxuu yihi fatakalama nabiyu nabiga wuxuu ku hadlay alayh salaam bikalimatin eray iyo kelimo law takalama biha hadduu ku hadli lahaa bacdukum barkiin yaa ahla ciraaq ciraaq buu la hadlaya reer ciraaq buu la hadlay dadkiina reer ciraaqi ee un dacaayada iyo mucaaradada wixii la sheegaba un mucaarado ka horkeeni nabiga alay slam hadal buu ku hadlay low takalama biha bacdukum hadduu qaarkiin ku hadli lahaa lacibtumuuha calay aad ku ceebeen laheedeen qawla waa hadalkiisa u yihi sawqaka bilqawaariir haweenkii buu nabiga wuxuu ku tilmaamay qaruurado ah, ninkan wuxuu ahaa waa nin yaxdu xadi xadi waa ninka geela uhaysta weeyaan ugabiyo wax u qaade geelana waxaa dabeecadiisa markii loo hayso hadba meesha uu heesta ay ka gasho iyuu si fiican maaragtay maaratay uqabsanoo haddii wixii oo la kaxeenayo loo hayso waa tu lagu kaxeeyaa jirta ku lagu kaxeeya geelood kaxeenaysa haddii aad heestii cabitaanka ee ku cabi jirtay ee aada u qaado hade waxaa meel kale la aaday isagaaba kugu qosli karaba ayib marka marna waa marka uu daaqaayo ee la daajinaayo ee uu daaqaayo iyadoona shaqu leeyahay gaba gaar iyo hees gaar iyo foori gaar leeyahay marka mid walba meesheedi wey marka isagoo oo socdo xoolaha ama geela markii loo gabiyo ama loo hayso socodkii buu kordhinayaa waa nashaadaya waa fahmaysanaya waa dhagaqaadaya lugtii buu isla helaya tallaabadii buu isla heli si fiican buu udhaqaaq cajiskaa ka tegi cajiskaa ka baxay marka gaaraan ninkan muxuu aha nin cod quruxsan buu ahaa marka wuu hayso geeli geeli si fiican buu jaanti iyo ciribtii iskula dhigi waa fahmaysan waa nashaadi markaasuu nabig alay sala l geelan dhaqaaqay amuu gabdhihii daadiyaa oo uu ka dhacaan oo ka daataan gabdhuhuna de waa haween haweenkuna binyada iyo abuurka ilaahay ku abuuray waxaa weeyaan jidhkooda ragga waa ka jilicsan yihiin raggaa waa adag yahay meelu kasoo dhacay nin waxaa gabadh inay jajabtaba burburtaa dhici karta marka waa tashbiih qaruuradaa lagu shabahay ladaafadooda iyo muxuuha jidhkooda iyo ilaah suu abuuray ugu talagalay marka gabdhaha ha jajabinine tartiib wirgeela aad ha u heesire iyo kaxaynta ka sawqaka bilqawaariir qaruuradaha waa nooc kaftar ah oo misaaxa weeye gabdhihii waa lagu magacaabay qaruurado ayaguna sidaasay uqaateen in ayaga loo maarata lala kaftamaayo oo loo turaayo oo loo dhimrinayo uqaateene ma hadba xaquuqdooda nooga dhacday maaad qaruurad noogu tilmaantay meesha ma taalo waa fahamsan yihiin ixtiraamka ay ku qabaan iyo wanaagga iyo sharafta la geeyay haweenku way og yihiin dhinaca kalena qadarkoodii iyo meesha ay ilaahay abuurkooda uu ka dhigay way og yihiin wax maaratay nataaga kuma jiro abuqilaadalka wuxuu leeyahay reer ciraaq buu la hadlaya hadalka uu nabiga ku hadlay mucaaradaad keeneedin waa sida hadda kuwa de mucaaradada waday shareecada ka hor imaan qur-aankii iyo sunnadii ka hor imaan ee haweenka un xaggooda lagu sasiiyey ee rabo un inay gabdhihii ay dhibaato ugeeyaan ugeystaan xuquuqda haweenka iyo xuquuqda haweenka iyo waxaas ma aha wax kale waxa weeyaan karaamadoodii baa la dhaawici rabaa meelayna geli karin baa la rabaa in lagu ciriiriyo awood ayna lahayn baa la rabaa in loo yeelo xumbaaraana qaadaan ragga meeshuu galo inuu galo xuquuqdu ay lahaayeen ee ku saabsaneed in la biilo la masruufo wax loo taro loo khidmeeyo oo dhan baa loo diidan yahay waxaa leeyahay meel alla meeshu ninka gala gal dhagax jibinta ka qayb gal buuraha kasoo daado meel walba mar oka marka waa laba shay oo kala duwan laakiin qaar badan oo haweenka kamid a ah run bay moodeenoo sidii bay u oloolenayaanoo calamo u qaateenoo ay maarata intaasoo fadhi iyo shirar iyo seminaaro ah ayay ku bixinayaan mar xuquuqulmara waxa la yihahdo ah marka taasna waxa weeyaan waa nooc kayd iyo dhagar ah oo ayaa haweenka lagu wado wey inay fahmaan baa la rabaa shareecadu siday ugu turtay ma heli doonaan meel xuquuqdooda si saxa u siisay xadiidku saxiixeynku kusugan yahay qaala lmusanifu raximah llah marka waa mizaaxi iyo kaftankii wey hadda waa musanifka u keenay xadiidka mizaaxa wey mizaaxan wax jiro ahaayo salafka iyo ummaddu nabiga calayh salaam iyo xataa saxaabadii taabiciinta intaba kaftan badan baa laga soo laga soo laga soo guuriyaa waxaa kamid a alimaamu ashaafici raximah llah yaa waxaa soo booqday ardaygiisi arabiic la dhihi jiray arabiic kitaabta ka wariya marka rabiic wuxuu yiri markuu sheekh u imaado wuxuu yihi qawa allahu dacfaka yaa imaam qawa allahu dacfaka yaa imaam ilaahay dacfigaada ha xoojiyo ayuu yihi markaas wuxuu yidhi lain qawa allahu eh, dacfi ilahay hadduu uu dacfiga iga xoojiyo laqatarina wuu idilaya ha wuu idili yani dacfigaada ilahay xoojiyo macnahed waxa wey waa tabar daran tahay tabar daradaada ilahay kuusii xoojiyo xagga tabardarada tabardaradii hadda way kuu yartahay tabardaride tabardarri xoog leh xaggaasay ogtahay ayaa loo qaadani marka asagana kaftar ahaan buu marka shaafici raximahullah dhanka u wada wufaansan yahay dacfigan ku hayo ilaahay caafimaad ha kugu bedelo xoog allah kuu yeelo tabartaada ha xoogaysato saanoo ka wadaa asaga wuxuu yihi hadduu ilaahay dacfigaygii hadda intanaaba idhibayse dacfigaygi uu sii xoojiyo dacfigii uu sii weynaado yah waa idinaya waa dhimanaya markaasu rabi wuxuu yihi ma aradtu ila alkhayr anu khayr baan oola jeedib i dankaa uma jeedi markaasuu wuxuu yihi shaafici raximah llah aclamu anaka law shatamtani lam turid ila alkhayr ir hadalka cajiibka xataa haddaad cay cayda bu yii rabiicow khayr ina ujeedo un ogahay bu yiri ya maanta ma warkaa ma la heli ya qof saa dhahayo hebel hebel baa wax kaa sheegay hataa hebel sheegidda w oga sheegayo khayrun buu ka wadaa khayr buu ka wadaa xumaantayda ma aha marka kaftankii bay kamid tahay waxyaalaha qariibka acmash baa kamid a ah, acmash islaantiisa ka sheegtay alimaam amash ninka taqaanaan sulayman bin mehraan amash naanaysta ku caanka ah marka abu xaniif eh, uu la tashaday wuxuu yihi hebel bal maslaxadiina ha galo oo hala taladiina qayb ka qaato kii uu yihi markaa islaanta igala hadal ayaa isoo raacay isagii eh, amash bay soo raaceen islaantii bay u imaadeen markaas wuxuu yihi laa yuziidanaka fiihi camshu caynayhi waxumuushata saaqayhi wadacfu rukbatayhi wakhaslu rijlayhi ninkan acmasha indhaxumadiisa ha oga tegin luga dhuudhuubnidiisana ha oga tegin lowya xumadiisana oga tegin muxuu ahaa lugihiisa qalqalloocanna ha oga tegin markaasu wuxuu yihi qum canaa qabaxaka allah faqad dakarta laha min cuyuubi maa lam takun tacrifu ceeba aynaan igu aqoonin baa sheegtay oo banaanka soo dhigtay orad idhaaf beeri saata igu dirtay ayadana waxay kamid tahay kaftankay soo gorriyeen culimada nin baa isagana abu xaniifa raximah llah wuxuu ku yihi abu xaniifa markaan qabaysanayo ma xagga qibladan ujeedsadaa mise qibladan ka jeedsadaa biiri markaasu wuxuu maya istaqbil ilaa hiyaabika dharkaada ku jeedso xagga dharka dharka meesha ku yaalo yaa lagaa xadiray dharkaada fiiri biiri <laughs> dharkaada fiiri biiri mid shacbi baa ninka lila camilu shacbi baa ugu kaftan badnaa inta haddaan arkay oo xataa kitaabtan oo mizaax kutub baa laga alifaa kutub baa laga alifaa kaftanka iyo wax lagu soo arooriyay hataa caayid lqarni wuxuu leey kitab lira ibtasim caayid kitaab yihaahdo ibtasim ayuu leeyahay marka eh, ahbaar lxamqa wlmajaniin ibn ljawzi kutub baa saar ka qoray marka shacbiga waxaa kamida eh, waxyaalaha laga soo sheego nin baa wuxuu yidhi eh, waysadii baa laga hadlaya garhkaada taqliilu lixya garka farasa ugelgeli oo salka biyaha gaarani markaasu wuxuu yii garkayga haddaan biyaha saaya garh weyn weeyaano biyaha m maba qoynayaanba markaasu wuxuu yihi anqic ilmaa min alleyl bu habeenkii biyo ku baryi <laughs> biyo ku bariya habeenkii geeri marka maxaa gab biyo saa marmari unbaa layiri maqoynaaye iyo wa maxaa kugu sii wata saasu ka wadaa midna wuxuu yiri shacbi laftirkiisa wuxuu yiri waxaan umalaynaya ma aqaano duruq alxukmiya iyo kitaabka so mid baa soo aroori jiray markaa masaajid ku tukado qaruuraxa wejigayga soo raacaya oon banaanka anoo wata aan ola baxo maxaan sameya masaajid maan ku celiya mise iska firdhiyaa iska firdhi buu yihi markaad baxdo qaruurax wajiga kaa saaran iska firdhi waxaan maqlay buu yihi way oy ilaa masaajidka lagu geliyo qaruuraxi wuu oyi baan maqlay ha oydi buu yihi ilaa cunaha u ka dilaaco markaasu wuxuu yii oo ma cunay leedahay see u oyi bu yii <laughs> waaa way oysa leeda adigaba eh, marna nin baa u imaada wuxuu yihi isagii islaamtiisa o isla fadhiyay shacbi markaasu wuxuu yihi ayukum caamiru shacbi markaasu wuxuu yihi adihi naagtiisa asaa isla fadhiyaan markaasu wuxuu leeyahay camir shacbi kiine wey labadiinin waa naag u arkaahe markaasu wuxuu yihi middan middan camir shacbina marka arrimahaasi waxa weeyaan waxaa loola jeedaa oo noocaas tarwiixu nafsi nafta in waxoogu nashaad ka hesho waxoogu as maarata leanna mar walbaba kacaabo iyo eh, muxuu aha cabuusa iyo eh, laguma jiri karo marmarka qaar waxaa la rabaa in la sheekaysto xataa selafka waxaa laga soo arooriya mararka qaar oy kutubta daalacdaan o akriyaan waxay dhihi jireen mararka kutubta noo keena qisaskii iyo amtaashi iyo siyarkii iyo waxyaalaha mararka qaarkood noocaas oo si nafta ay u nashaado u yar nashaado ufahmaysato ufarxdo laakiin in la daa'imo oo sheekadoo dhan ay noqoto un sida kuwa aflaamta iyo musalsalaadka iyo waxaa fiirsadoo kale waxooda dhan ama telefoonka waxaa un ka fiiriya waxaa un dhegeysta ee asagoo keligiis ka fadhiyo qosli aan arki wakti dhan lagu dhumiyo sax maaha sax maaha waxaa la rabaa in wax walbaba la sameeyo ictidaal iyo dhexdhexaad ayaa la rabaa khayr umuuri awsaduhaa qala imam buaari raximah llah xadathana cabdاllahi ibnu salixin qaal xadathana allay allay ibnu sacdin qaal xadathani ibnu cajlan maxamed ibnu cajlan can abihi aw saciid ibn musayib can abi hurayrata qaalu waxay le ya rasuul allah inaka tudaacibuna nabi alla waana la kaftantahay way qaadan layihin rasuulka alayh salaam qaarkiisa haybadiisa qiimihiisa fadligiisa la yaqaanay kaftanka ayaga dhexdooda ay kaftamaan inuu nabiga qeyb ka qaato kusoo darmado tii baa la yar adkaatay oo qariibsadeen marka arrintuna ma aha in kaftanku uu la wada diidan yahay qaala nabi wuxuu yihi inii waa saxo waan kaftamaaye inii laa aqulu ilaa xaqa waxaan xaq ahayn kuma hadlaayo marka waa manhajka kaftanka laga rabo wey kaftan laakiin wax xaqa un ku hadal wax xaqa ku hadal saas wey macnaha xadiidku saxiix weeyaan waxyaalaha marka kaftanka nabi sala allah alay slam uu ku kaftami jiray qaar kamidana waa man arki doonaaba qala xadathana sadqة bn fadl qal abarna muctamr bn sulayman an xabib abi muxamedi an bakr ibn cabdilahi qaal kana asxaabu nabiy saxaabada nabiga waxay ahaayeen yatabaadaxuuna kuwa isku tuurtuura bilbitiiki qaraha faida kaanat ilxaqaa'iqu xaqiiqada iyo dhabta markii la gaaro kaanuu waxay ahaayeen hum rijaalu rag ayagoon baa rag ahaa macnaha waxa weeyaan badiiqa waa qaraha qarihii oo aan la cunin maaha idaacat lmaal nabiga wa waa xarimay alayh salaatu wasalaam in xoolaha la dayaco liinti iyo babaygii iyo yaanyadii iyo laisku tuurtuuro sax maaha ee waxa weeyaan markii qarihii ay ka cunaan wixii loogu talagalay iyo sharaab cabitaanka wixiisa kasoo gurtaan iyo wixii ku jiray ayaa isagoo qolof oo iska markaasi khafiif ah yaa laisku tuurtuuri marka kana soo tuuri kana kutuuri kana kutuuri waa laga gaban waa laqosli waa lasdhaafin waa rag waaweyn laakin way kaftamayaan way ciyaarayaan dhibaatana malaha dhibaatana malaha arrinta iyada marka waa waxay muujinaysaa dad isku qalbi fuyow inay yihiin dad isjecel inay yihiin dad maaratay waxay isku dhuftaan ama wixii ay maaratay isgaarsiiyaan oo kaftan iyo ciyaar loola jeedo oo iska sidaasoo kale iska basiida aan cadho iyo waxba aan dareen aan lahayn in way garanayaan way garanayaan marka waxaasoo dhan waa waxyaalaha jeceelka kordhiyay kamid tahay xadiidku saxiix weeyaan qala xadathana bishr bnu muxamedi qala akhbarana cabdullahi ibn mubaarakin qaal akbaranaa cumar ibnu saciid bin abi xuseyn can ibn abi muleyka qaala masaxat caaishatu caaishaa kaftantay cinda rasuulillah nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam hooyadeed lubaaba bintulxaarisna way la fadhidaa fa qaalat umuhaa hooyadeed baa waxay tidhi yaa rasuul allah rasuul allow waxaa ujeedaa umrumaan umurumaan lubaaba waxay cabdullah bin cabas hooyadii caaishatu cinda rasuuli sal slam faqaalat umuhaa hooyadeed baa waxay tihi umurumaan yaa rasuul allah rasuul allow bacdu ducaabaati hada alxayi min kinaana qaala nabi sal l slam bacda mazxina hada alxayi a waxay ku tiri ayadaa kaftantay caaisha marka kaftankay ku kaftantay yay u qaaratay hooyadeed sodohdii radia allahu canha in xoogo kaftan a laga fiicaya ay tahay oo ay gabadhu waa iska ilmo yare ay meel kale la aaday tii bay u cudur daaraysaa ay leedahay nimankaa reer kinaana kasoo maqashay kaftankoodii weeye ah, agga way riiaysa kaftankii reer kinaana wey waxaan aan ku kaftana maba aheene waa caruure iyadaa meel kale la aaday nabigana wuxuu may anaga kaftanka anagi weeye oo reer reer kinaana anaga naga qaateen marka wax ma aha kaftan xun oo dad kale ay kasoo waariday waa keni oo inagana naga qaataayo sax weya gabadhu saas wey manaha ku celi marka yaa rasuul allah waxay tiri hooyadeed bacdu huwa ducaabadan iyo kaftankan bacdu ducaabaati hada alxay waa qabiilkan kaftankoodii qaar kamida min kinaana reer kinaana markaasuu qaala nabi sal slam wuxuu yihi bal ma aha reer kinaane bacda masxina masaxad way kaftantay bacda masxina annaga kaftanka annaga qaar kamida ku kaftantay oo hada alxayu wa huwa bacdu bal bacdu masxina hada alxay yani hada alxayu yamzaxu bacda masxina oo kale ka dhigantah mayahe qawska qabiilka ashaytay ah kenaanaha ayaa kaftanka anaga qaata ee anaga ayaa kamaana qaadanin saas way macnaha bal bacda masxina hada alxayu ee hada alxayu yamzax bacda masxina anaga masxiga anaga iyo kaftanka anaga qaar kamida weeyaan oo ay reer kenaana naga qaataan wey marka macnuhu waxa weeyaan waxba maynan dhibaato samaynin cid kalena kamayna soo qaadanin kaftanke reer kenaanaha ayaaba naga soo qaatay waa lagu fasiray ama waa cadin karta bacda bacda masxinaa hadal xay anaga qawska anagan iyo dadka anagan kaftanka anagi weeye waxay ku kaftamayso anaga weeyaan kaftanka anagi ee ma aha ki kiraana ki kiraana ma aha daciif isnaad marka shuraaxda xadiidka qaar kamida ah waxay leeyihiin eh, ma muuqato sida fadlullahi samad lam nastadic an nudrika maqza hadihi lcibaara cibaarada waxaa loola jeeda inaan inaan helo maanan maanan helin qaar culimada kamidana waxay leeyihin maya waa sidaas oo maqsaheedu waxa weeyaan loola jeedo waa kaftanka ay kaftantay ee hooyadeed tiri ree kinaana kaftankoodii buu nabiga ka leexinaya uleeyahay waxba kaftan ree kinaana ma ahee waa kaftanka anagi waa kaftanka anagi intaa wed anaa loola jeedo ah, cibaarada isqabadkeeda ubaahan waxoogo inaad itiristaan bal bacda masxina hada alxayu ah, hada alxaya haddaad tirahdo akusu hada alxay qoyskan iyo qabiilkan iyo meeshan aan deganayo xaafadda anadan kaftankeedii wey tafsiirka kale oo ah reer kinaana anagay naga qaateen iyadana waa jirtaa qaala xadathana maxamed bnu sabaxin qala xadathana khalid huwa bn cabdillahi daxaan an xumayd طawil can anas bin malikin qaal jaa rajulu ila nabiy nin baa nabigu u yimid alayh salaam yastaxmilu isagoo gaadiid weydiinaya istixmaal yani yadlubu maa yaxmilu wax xumbaara oo gaadiiduu weydiisanaya faqaala nabigaa wuxuu yihi ana xaamiluka waxaan ku xumbaari oon gaadiid kuu siini calaa waladi naaqa hal ilmaheed ayaan ku saaraya oon ku siin buu yihi oodgadisan hal ilmaheed qaala wuxuu yihi ninkii yaa rasuul allah wamaa asnacu maxaan ku samayn biwaladi naaqatin hal ilmaheed maxaan ku samayni oo i tari waladkaasu marka wuxuu u arkaa inuu saqiirka ee loo isticmaalo weladkuna waxa yar iyo waxa weyn intaba waa loo isticmaala markuu ilahi le yuusiikum ullahu fi awlaadikum awlaadda waxaa dhici karta kuwa weyn inay jiraan oo duqey ah oo aabuhu ka dhinto markaa waladkaasu markaas wuxuu fahmay sida mustalaxa ama muctaraf agtooda ka ahed ama dadka qaar u isticmaali jireen laakiin xaqiiqada markii loo noqdo macnaha isilaaxiga ah luqawiga iyo kala duwan kaasaa kala duwan marka wuxuu yihi wamaa asnacu biwaladi naaqa maxaan ku samayni qaala rasul la sal slam wuxuu yihi wahal talidu libila oo geela ma waxaa dhala ila nuuqu hala mooyeen geela ma hal waxaaneen baa dhasha ratigaa arkaysa ee doobdhabaya ee geela abaahinaya hal baa dhashay Ah, hashi hebel eh, eh, eh, qurbaceedii unbuu noqoni ilmaheedii buu noqon ilmaheedii buu noqonaya adi si kastaad u weynaato adoo weyn waalidkaa markuu ay ujoog hooya iyo aaba maa dhihi wiilkeygiiba iyadana ku dhihi marka waxa weeyaan waladkaasi saas weeyaan waa nooc marka kaftana nabi markuu leeyahay xaamiluka ana xaamiluka calaa waladi naaqa baan ku xumbaarayaa hal ilmeheed markuu leeyahay iyada asagaas u duurgelinayaayo kula kaftamaya markuu dee asagii reer istaagayna waa u fasiray nabiga sala allah alay wasalam marka nooc waxaa la socota kaftan ba ahaato haddana macluumo iyo aqoon iyo macrifo qofka loo cadaynayana way la socotaa waxaa loo caddeeya hashan maxaa xagee ka timid ratiga maxagee ka yimid hal un baa dhashay marka ilmaheed un wey waa sidaas saxiix wey xadiidku sidii islaamta nabiga aleyh salaatu wasalaam utimid habarteed itinaba allow ilahay i bari jannada inuu igeliyo muxuu yihi nabig alay salaam in aljana laa tadkula cajuus buu yiri cajuuzo ma gasho jannada markay oyday oo ay hogeeyeysatay wuxuu yihi nabigu waxaad u sheegtaan ayadoo sidan oo habar ah janno ma geliso oo ayadoo habara janno maxay ka faa'iidiba jannada waxaa la rabaa in wax la cuno in wax la cabo in la raaxaysto in shahwadii la helo waxaasoo dhan oon dabago lahayn nicmo mustamira oo kala go-ynin baa la rabaa qof waayeeloo duqoobay oo tabartiisi awoodiisa ee tagtay raaxa adduun o dhahdi laisku keno iyo waxbuu tarina aakhara waa sido marka wuxuu u oday nabig alay salaam aayaddaasuu fasirayay inaa ansha'naahuna inshaaan fajacalnaahuna abkaaran curuban atraaba dib intii loo habeeyo sanaaca jadiida dib loo habeeyo ayaa gabdho gashaantima ahoo bikaara ahoo weliba maaragtay raggooda aada u jecel oo atraab ah isku da-a ah saddex iyo soddon sano ayaa la wada gaarsiina dhammaan rag iyo wiilashii iyo gabdhihiiba halkaasaa la iskugu imaanaya ayib waa kaftankii nabiga sala allah alayh wasalam uu kaftami jiray waxaa kamid ahayd suhayb arumi saxaabi la dhihi jiray suhayb arumi oo nabiga timir cunayo yiri kaali suhayba timirta nala cun markaasuu deena la cunay oo il bakoor hayse bakoor haysa bakoora ma taqaana daaf iyo bakoore iyo isha isha iyo xanuunsi markaasu wuxuu yihi wataakulu tamra wa anta ah, ah, muxuu ahaa ah, adoo daaf qaba oo eh, wa dhii jiray abrad miyo adoo daafqa miyaad cunaysaa markaas wuxuu yihi akul ya rasuul aljanib alaakhir bu dhinac kalaan ka cunaya bu yiri dhinac kalaan ku cunayaa bu yiri marka waa iska kaftankii wey baab lmisaaxi maca hadda caruurta in lala kaftamo yani misaaxa xataa ciyaalka yaryar aad ba u dareeyaan u jecel in laga qoslisiyo laga farxiyo xadathana adam bn abi iyaasi qal xadathana shucba bn xajaaji qal xadathana abu tayax yaziid bn xumaydin qala samictu anas bn malik yaquul qala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabig wuxuu yidhi eh, anas yaquul yaquul kaana nabigu wuxuu ahaa dhe layukhaaridunaa kiina dheeha wuunagu darman jiray wuuna dhex fadhiisan jiray wuunagu jiri jiray dhexdaanadu imaan jiray xataa yaquula ilah uu ka yihahda liakhin lii saqiir anaga yukhaaridunaa wuxuu ku wadaa anas anaga oon carruurta ah anas carruur buu ahaaye annaga carruurtu noo imaan jiray nabig alay salam nugu dhex imaan jiray xataa yaquula liakhi nii sagiir midaan walaalanaho yar oo xagga hooyada ay walaalo ka ahayeen yaa wuxuu ku yidhi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abaa cumayrow maa facala muxuu sameeyey annuqayru shimbirkii yaraa marka cumayr oo tasqiidiyey iyo nuqayr oo shimbirki oo nuqri oo la tasqiidiyey shimbir yara uu ku ciyaari jiray buu ahaayoo ka dhintay markaa nabi alay salaam baa la kaftamaya war shimbirkii yaraa ka waran muxuu sameeyey abaa cumayrow saasuu nabi aley salaatu wasalaam xadiiku saxiix weeyaan saxiixeynka buu ku sugan yahay xadiidka wuxuuna kamid yahay axaadiista ay bacd zanaadiqa iyo bacd eh, eh, qaar shareecada iyo diinta aan ku qanacsan wax ka sheega ay wax ka sheegeen qaar ba waxay yidhahdeen muxadisiinta eh, mararka qaar waxaan qiimo lahayn bay ku qorayaan kutubtooda ku qorayaan oo nabiga kasoo qaadayaan oo macno iyo faaida lahayn aan faaida lahayn marka wax kalay ku dareen ya aba cumayr ma facala nuqayr nin la yihahdo ibn lqas abulcabaas alqurdubi ayaa wuxuu yiri sitiina faaida yaan kasoo saaray xadiidkan lixdan faa'ido yaan kasoo saaray idinkan waxaad leedihin waxaan faa'iido lahayn oo ay kamid tahay kaftanka inuu banaan yahay caruurta in lala kaftami karo ilmaha qofaan waxba dhalin in kunyo loo bixin karo oo abuhebel la dhigi karo in shimbirka taskiirka uunan ahayn mar walba taxqiir in wax la taskiiriyo cumeyr nuqayr yani ma keeno taskiirka taxqiiru lmusaqar qofka la taskiirinayo in la xaqirayo kama dhigna mar walba kama dhigna mar walba marka qaarkood mulaadafa iyo raxmad iyo ixtiraam bay keentaa shimbiraha iyo xayawaanka in la xabisi karo haddaanan dhibaato iyo cadaab loolagu sameyn la dhibaynin oo cunto la siin oo lahaysan lahaysanayo dhibaato ma leh in lagu xadgudbo oo cuntada loo diido cabida loo diido sida hiradii iyo bisadii oo kale unbaa la diidayaa in xaramka la keeni karo wax laga soo ogaadhay xilliga iyo xaram korkiisa laga soo ogaadhay nabiga iyo tawaaduciisa sala allahu aleyh waaalih wasalam mukhaalaqada uu ummadiisa ku dhex jiray rasuulka alayh salaam ziyaaraday ciyaaratul ama ma ahe tacsida iyo arrimaha noocaas oo kalea way fara badan yihin horka faaida buu soo arooriyay xaafid ibni xajarra waa kii fatxulbaariga ah, intuu kusoo arooriyey qaar ziyaadana ku daray hadda ka horna axmed alakh axmed baa soo qoray waxayna wuxuuna yaalaa isagoo khulaasa ah oo ah. meesha la yiraha udgoon shop ayuu yaalaa yaa soo qaadanaya oo berri keeni ya waa khulaasa xadiidkan wixii laga faa'idaystay o dhan oo lasoo qoray oo taalo waay a ah, marka waku ka hadli walamru ilaykum saxiix wey xadiidka qala xadaana ibnu salaam qaala xadaana wakiic ibnu jarax can mucaawiya bin abi muzaradin can abihi abi muzarad waan soo marray isagoo daciif ah jahaalaha ku sugan can abi hurayrata radi allahu canhu akhada nabiyu sal slam wuxuu qaatay buu leeya biyadi lxasana aw lxuseyn xasan ama xusein midkood buu qabtay uma wadaca qadamayhi calaa qadameyh lugihiisa gomadihiisa wuxuu ka saaray nabiga gomadihiisa saasuu isku saaray nabiga marka inuu taagan dhici karta ama uu jiifo taagan yahay baa uli usii dhow marka laguhu saas ku qabtay markaasuu kusoo fantay nabiga alayh salaam ilaa uu sadriga iyo xabadka lugta ka saaray markaasu waa ka dhihi jiray muxuu yihi iftax faaka uqabirak waa dhunkaaday nabiga alay salaam aan soo maray xadidka lakin daciif weyaan baabu xusnu lkhuluqi akhlaaqda wanaagsan alkhuluq lxasan waxay dhahaan culimadu waa alsuura albaina alkhuluqu walkhalqu alkhalqu hiya suura aahira abuurka qofka sidau abuuran yahay ama alkhuluq hiya suura albaatina suurada baatinka ee qofka ku jirta ee gudihiisa ah ee macnawiga ah hadday noqoto runta hadday noqoto akhlaaqda dabeecada wanaagsan hadday noqoto muxuu ahaa sakaha iyo deeqda ama dhanka kale salbiga cuqdada xasininimada waxaas dhan waa akhlaaqda gudaha ku jirta wey tan wanaagsan ba marka laga hadlayo akhlaaqda wanaagsan iyo mansilada ay leedahay iyo halka la gaarsiiyey fiiri hadda xadathana abu dawud abulwalid ayaarisi qaala xadathana shucba an qasim bin abi barzata qaala samictu cataa ayaa maqlay alkaykharaani can umi darda umu darda kubra oo ninkeedii abu ka warinaysa khayra la dhahaa magaceeda khayra binta abi xadrad abi xadrad cabdullahi bin abi xadrad bay walaalyihiin can abi darda saxaabigaa la yihahda cuwaymira can nabi sala allah alay wasalam qaal maa min shayin wax jiro fi lmiisaani miisaanka afqalu kaga culus min xusni lkhuluqi akhlaaqda wanaagsan markii miisaanka qiyaamaha la tago ilahay nadacu mawaasiina alqisda liywmi alqiyaama miisaanka qisdiga ilahay uu dejin doono waxaa la saaraya waxaa ugu culus akhlaaqda wanaagsan baa ugu culus bu nabi sala allah alay wasalam waxaa la miisaamina waa camalka iyo wixii ku qoraa oo saxaa'ifa iyo qofkii laftirkiisa intaba waa soo aroortay intaba waa soo aroortay in la miisaami doono qala albukhariyu raximah llah xadathana maxamed ibnu kahiir qala xadathana sufyan can lacmash can abi wail can masruuq can cabdillahi bni camar qaal lam yakun inabiyu sala allah alay slam ma ahayn faaxisha mid hadal xun oo dabeecad ahaan hadal xumi ma lahayn walaa mutafaxisha mid isku kakalifa oo iska keenkeenana ma ahayn wa kaana yaquul wuxuu dhihi jiray khiyaarukum maxaasinukum akhlaaqa waxaa inugu khiyaarsan kuwiina akhlaaqda wanaagsan ayuu dhihi jiray rasulka sala la alay slam saxiix wey xadiidkana eh, fi lbuhaari wa muslim buu kusuganya fi saxiixihima qala xadathana cabdullahi bnu salix qala xadathana leyt an xadathani yaziid bn lhaadi an camr bn shucayb an abihi an jadihi jadkaasna waa cabdullahi bn camr bn caas saxaabigii wey anahu samica nabiya sala la alay waslam uu maqlo yaqulu leh ukbirukum waxaan inii sheegayaa yani istifhaamna waa ku jirtaa meesha ubirukum ubirukum ma inii sheegaa biaxabikum kan iigu kagaceyl badanya ilaya aniga idinkaan ninkaan idigu jeclahay ama qofkaan inigu jeclahay ma inii sheegaa nin walba nabi maxamed inu jeclaadu jecelyay sala allah alay wasalam qofkaan inigu jeclahay mataqaanaan wa aqrabikum iigu kiin dhow minii xaggayga majlisan boos yowma alqiyama maalinta qiyaamana iigu kiin dhow fasakata sakata alqowmu way aamuseen faacaadahaa maratayn oo halaathan way xishoodeen way aamuseen qaala alqowmu markaasi marka dambe waxay dhaheen oo nabiga ku celceliyey nacam yaa rasuula noo sheeg qaala axsanukum khuluqa kuwiina ugu akhlaaq wanaagsan ayaa maarata agteeda iigu dhowinooy sala allah alay wasalam oo dabeecada wanaagsan naseexada hadalka dabacsan xanaf lahayn cayda waxaas dhan iska ilaali beenta waxaas dhan iska dhowro xadiis saxiixa weeyaan qala xadathna ismaaciil bin abi weys qala xadathna cabdاlcaزiz bn mxamedi an mxamed bn cajlan an اlqacqac bn xakim an abi salix saman an abi hurayra ana rasuula lah sal l slam qaala inamaa bucudtu liutamima inaan dhamaystiro saalix alakhlaaq akhlaaqdii wanaagsaneed wixii ummadihii hore o dhan loo soo dejiyey wixii ka dhimanaa iyagoo dhanna wuu qaadan intii dhaman inta dhimaneedna waan dhamaystiri bu rasuulka alayh salaam marka ilahi intahat saalix alakhlaaq akhlaaqda wanagsaneed o dhan nabiga ku dhamaatay sala allah alay wasalam saa dhamaystiray riwaayo kaleo ayadana saxiixa makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan inaan dhamaystiro oon buuxiyo oo wixii kadhamayst ka labna aan si ficliya inigu iniituso qawlana aan inii baro ayaa laiisoo saaray rasuulka sala allah aleyh wali wasalam oo mid ilahay ku ammaanay fa bimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadlan qaliid alqalbi lam faduu min xawlik ah, bilmuminiin rauuf raxiim ayaa lihi nabiga sala allah alay slam saxiixun ligayrihi wey qala xadathana ismaaciil ibn abi uweysi qala xadathanii malik ibn anas an ibn shihaab zuuri can curwa can caaisha radia allahu canha anaha qaalat waxay tihi maa khuyira rasuulu llah nabiga lama khiyaar gelinin bayna amreyn laba amar laba amar ooma sinaanin samaynta xagga samaynta ilaa ikhtaara wuxuu dooran jiray aysarahuma ka fudud maa lam yakun hadduunan ahayn ithman shay e, ithmi ah oo fudud iyo shay xaaraana oo adag hadday u sinaadaan oo isgarab istaagaan fa ida kaana ithman ithmi hadduu yahay aysarka fudud kaana abcad annaasi dadka ka ugu fogaan badan buu ahaa minhu ithmiga oo dembiga waa fudud yahay iyo waa ii sahlan yahay iyo fursad baan ka helay ma aha dembi waa dembi walow fursad gaaban iyo meel gaaban baa ka ad ka heshiday uu ka carari jiray rasuulka wama wamantakama rasuulullah rasuulka alayh salaam ma aargoosanin linafsihi naftiisa waxa loo geystay oo hadal ama ficila ah, ilaa an tuntahaka xurmatullah ilaahay xurmadiisa tacaala koraya in lagu xadgudbo mooyeene oo shareecada meel lagaga dhaco fa yantaqimu lilah alla dartiibuu u aargoosan jiray bihaa bisababihaa yani xurmadaasi iyo macsiyada iyo dembiga iyo shareecadaasi meel lagaga dhacay ayuu nabiga aleyh salaatu wasalaam go-aan ka qaadan jiray saxiix wey xadiidka fi saxiixeyn ku saabsanya ayuu ku jiraa buhari muslim labadaba soo saareen qala xadathana maxamed bnu kahiir akhbarana sufyaan can zubaydin zubayd ibnu xariثin an murata murat ibnu sharaxiil ibnu sharaxiil mura can cabdillahi qaal cabdillahi bn scuud in allaha ilaahay tacaala korhaya qasama baynakum dhexdiina ilaahay wuxuu uqeybiyey akhlaaqakum akhlaaqdiina kama qasama siduu uqeybiya baynakum dhexdiina arsaaqakum arsaaqdiina oo sida arsaaqda dadka loogu kala qeybiyey mid qani a mid dhexdhexaada mid faqiira ayaa akhlaaqduna waa sidaas qof aada u khalaaq fiican boqol kiiba boqol ku dhexdhexaada ku hooseeya wa in allaha tacaala ilaahay yuctii wuxuu siiyaa almaala xoola man axaba qofkuu jecel yahay iyo waman qof laa yuxibu una jeclayn labadaba ilahay waa siiyaa qof aan la jecleen iyo qof qof jecel yahay ilahay xoola wuu siinin oo sulaymaan baa kamid ah ibnu daawuud xoolo badan buu ilahay siiyey saxaabada nabiga calayh salaam cuthmaan iyo cabdiraxmaan bin cawf iyo ilahay jecel yahay cashar mubashiriin jannadiisa uu u bishaaray u jeclaaday ayaa yaa kamid a ah xoolo ilahay siiyey waman laa yuxibu dad uuna jecleen qaaruun iyo hamaan iyo waxaasoo dhan ilahay xool mana jecla wuu siiyey walaa yucdi liimaana iimaanka laakiin ma siiyo ilaa man yuxibu qof uu jecel yahay mooyaane qofki ilahay iimaan u geliyo muslim ka dhigay waa qof ilahay jecel yahay faman danna qofkii ka bakayla danna qofkii ka bakayla bilmaali xoolihii uu haystay ka bakayla an yunfiqahu inuu bixiyo wakhaafa alcaduwa cadowgiina ka cabsada an yujaahidu in la jihaado wahaaba leyla habeenkiina ka gaabi an yukaabidahu inuu taxamulo oo uu ugegsado habeenkii salaatleilki haaba kaafa yani tawaqaf ka istaaga ka istaaga alleyla habeenkii an yukaabidahu inuu xumbaaro mashaqadii iyo culayska salaatuleilka iyo soo jeedka falyuktir qofkii intaas aan karaynin falyuktir ha badiyo min qowli laa ilaaha ila allah wasubxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar ha badiyo intaa miyaad imaan weyday qofku hadduu xoolihiisi ku adkaaday oo cadowgi uu ka absaday oo salaatuleilkii uu ka hebaystay oo uu ka istaagay an yukaabida almashaqa wayataxamal almashaaq wixii culays aho soo jeedkaa iyo istaagaa iyo waxaasoo dhan kasoo gaarayo inuu u gegsado ay ku adkaatay bal adkaartan ha badiyo laa ilaha ila allah subxaana allah walxamdu lillah allahu akbar mararka qaarkood waxaa laga bilaabaa subxaana allahi walxamdu lilahi wallahu akbar subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar ayadan waa la yihahdaa waa duca adkaar aada u qiimo badan albaqiyatu saalixaad baa lagu magacaabay yani waa khayr lkalaam kalaam ilahay lagu hadlo qof ku hadla waxa ugu khayr badan ilahay ugu jecel yahay waa afartan afartan wey laa ilaha illa allah subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar wlbaqiyaatu الصaalixaatu khayru cinda rabika hawaaban wakhayru amala wakhayru marada laba aayadood oo laba sura isku xigta ayuu ilahay ku sheegay subxaana watacaala baaqiyaatu saalixaat saxiix weeye xadiidka mawquuf weeye cabdullahi bn mascuud buu mawquuf ku yahay fii xukmi rafci marfuuc xukunkiisna waa qabaa leanna hadalkan ma dhici karto ijtihaad kuma imaan karo ajir iyo thawaab iyo waxa u khayr badan iyo waxaas waxa uu ka sheekeyn karaa nabiga iyo saaxibu shareeca marka waa mawquuf lakin xugun marfuuc buu leeyahay wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala maxamed